baa la doonaya alkafaa macnahan baa looga jeedaa imaamuna shaafici kitaabkiisa umka iyo buwayti mukhtasarkiisaba wuxuu ku caddeeyey in kafaa'adu uu sheekhu ka istimbaaday min xadiii barira bariira markay addoon bay ahayd addoonkii muqiitabaa qabay markay xorowday subanu sal lay wasalam wuxuu siiyey ikhtiyaar inay ka fasakhato iskaga tagto addoonkii qabay oo zawjkeeda iyo inay la joogto horaan waa sinaayeen fil arriqiyay ku sinaayeen mar haddii iyada ay xorowday waxbay dheeraatay marka xadiiu bariira xiina uctiqad ayaa laga dhambashaa kafaada asalkeeda wbqowli shaaficiya waxaa qaba hawri iyo axmed ayaa la qaba salmaan alfarisina saxaabada ayuu arintaasi horkac u yahay wuxuu odhan jiray laa naumakum fii salaatikum walaa nankixu nisaa'akum carab buu la hadlay maana tujiyan layidhi ayuu wuxuu yidhi annagu haddaan nahay acaajimta salaadana idin tujin mayna idinkoo jooga gabdhihiinana guursan mayno isku kuf ma nihin xadiidkana ibnu taymiya fi iqtidaa'i siraad almustaqiim iyo ibnu kaiir fii irshaad alfaqiih intuu waxay ku sheegay inuu saxiix yahay waxaana wariya abulqaasim albaqawi iyo ibnu mundir fi lawsat yay ku wariyaan waana axdiid saxiixa adugu asalkaasaanu ka doonnaa marka waxaa laga hadlaya waxaa weeye kafaa'adu waa xaq ay leedahay sawjadu xaq ay leeyihiin awliyadu weeye xaqa asaga ah bilitifaaq ma keeno bilitifaaq madaahibta afartan ka hadlaaya ma keeno buطlaan shardi lisixana ma aha ee waxaa laga hadlaya waa maxay khiyaar ma leeyahay cadamu اlkafaa'a alkafaa'a bayna الزawjayn khiyaar ma keentaa khiyaaru اlfaskhi baa laga niqaashayaa mooyeene ma aha in la leeyahay waa harun lisixati الnikaax waa sharطun lisixati الnikaax dad yar baa qaba sufyaan athawri baa laga soo guuriyaa riwaayo bacdu taabiciinna riwaaya laga soo guursha ama madaahibta afartaa wax qaba alkafaa'atu waa sharطun lisaxati nikaax ma jiro muhimadda laga hadlaya waxaa weeye in khiyaar uu yeelanayo ruuxii hadduu kufkaadu dhimo oon tacaadul iyo tasaawi jirin ama labada zawj midkood uu ku ceebaysan yahay ceebta ayada ah inuu khiyaarulfaskhi leeya baa laga hadlayaa mooyeene hawsha laga hadlayo ma aha haran lisaxat nikax ma ah imaam maalik iyo jamaca min alfuqahaa waxay qabaan kafaa'adan aad ka hadasheen xanaabiliya ee shaaficiye ee aimo badanna idinku raaceen ma aaminsanin bay dheheen alkafaa'atu waa fi ddiin ahlulislaam oo dhanna waa isku kuf waa isu dhigmaan waa isu qalmaan waa isguursan karaa maalig waxaa ku waafaqay sidaa ayada ah jamaca min alfuqahaa maalig waxaa daliiya madhabkiisa ayaa xoog badan madhabka maalig iyo intii ku raacday waana qowl can shaafici ayaa ku raacay iyagaa hawshaasi ku gar waxayna deliishadeen axaadii iyo qisooyin dhowr ah. qisada xadiidka koobaad saalim mawla abi xudayfa wuxuu abu xudayfa u guuriyey gabadhuu adeer u yahay ilma adeer yihiin ama walaalkii dhalay oo adeeru yahay oo faatima bint اlwaliid ibn cutba la odhan asaguna hadde waa abu xudayfa ibn cutbat bnu rabiica weeye asagu idan waa mawle la xoreeyo catiiq ah oo guursanaya carabiyad dhalad ah khabaab ibnu arad radi allahu tacaala canhu wuxuu qabay haweenay qurashiyad ah oo reer bani haashim weliba ah haddana waa maxay asaguna waa dadaan isu dhigmin oo isu guursaday usaama bnu zayd wuxuu guursaday faatima binti qays oo qurashiyaad ah ayuu guursaday asaga aabbihii oo zayd bnu xaaria ah, wuxuu guursaday zaynab bintu jaxsh oo ah qurashiyad haashimiyad ah ayib qurashiyad ah julaybiib oo addoon ahaa la xoreeyey asna wuxuu guursaday gabadh ansaareed oo carabiyad ah miqdaad alaswad ibn اlaswad alkindi wuxuu qabay dubaaca binti zubayr ibn cabdilmuطalib cabdiramaan bn cawf walaashi oo hal la odhan jiray waxaa qaba bilaal alxabashi yani qisooyinku waa aaaartu iyo aad bay u badan tahay waxaaba kuugu filan suubanu sal sm gabdhihiisii oo dhan carab kale u guuriyey waxaana ugu sukayey cali nin ukuf ana ma gabadh nabi nin ukuf ah ma marka dhankaa laga eego marka kafaa'adu hadday tahay tacaadul iyo tasaawul fi iyo manaaqibta suubano wax u dhigmi kara ma jiro gebagabadu marka intaas weeye kafaa'aduma waxaa laga eegahayaa howlahaas ay sheegeen shaaficiyadu oo inaan lagu sinayn manaaqibta riqiga awsaabta iyo ma'aairta iyo nasabka mise waa alkafaa'atu fi اdiin ra'yiga alkafaa'atu fi اdiin baa loo badan yahay saxaabo fara badanna waxay tilmaamahayaan in kafaa'adan curfigee hadda laga hadli doono anta qaybood sheekhu ka dhigi doono ay shardi tahay kafaadu marka cindana waa marciyatun fii hamsi khisaal shan khaslo ayaa kafaada laga eegaya shan dhinac shan qodob shanta qodobna matnigay ku iman doontaa ee adugu waxaad xejisataa kafaa'adu waa xaq ay leedahay haweenaydu awliduna ay leeyihiin shardi lisixati nikaxna ma ahee hadday isdhinto oo kufku sinaan waayo waxay un keenaysaa khiyaar fii faskhi اnikaax aslu ictibaari اkafa'ana waxaa asal u ah xadiidkii bariira iyo faskigeedii nikaaxeedii kaasaa u asala wuxuu yihi zawajaha اlwaliyu idaa zawajaha اlwaliyu weligu hadduu u guuriyo hayra kuf inimaan u qalmin gabadho dhigaalkeeda ahayn biridaaha iyada radaheediiba ugu guuriyey iyadoo raalliko ogolbusaa ugu guuriyey aw bacd اlwliyaa awliyada barkeed baa guureeyey idaa zawajaha bacdu اlawliyaa gacalkeedii barhkeed almastuunana asturay cadaaladdoodii wax qadxi aan lagu ogayn biridaaha birida zawj yay ku guuriyeen bacdigaas iyo wa rida albaaqiina intii kale de awliyada kale soo hadh raalligoodii saxa nikaxa waa asaxaaya maxaa yeelay ayadaa waa xaq ay lahayd waa xaqay gacalladu lahaayeen ayagaa ka tanaasulay ruuxuna xaqiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu rido waa inagii soo marray xuquuqdu inay u qaybsanto saddex qaybood xaq ullahi subxaanaه wa tacaala oo marnaba aan dhacaynin biikhtiyaari الnaasi wa iraadaatihim iyo xaq maxdi ah oo libani aadam oo dhacahaya biikhtiyaarihim wa biisqaaطihim iyo xaq mukhtalafa oo soo marteen wuxuu ihi sheekhu marka hadduu gowriyo zawjkii weligii baa gowriyey wuxuu u gowriyey ninaan kufkeeda ahayn ayadoo ku qanacsan ama awliyadii sinaa walaalihii iyo adeerihii oo kale ayaa gabadha guuriyey awliyadaasoo cadaaladooda wax qadxi ah aan lagu ogayn xaggana aan la sugin cadaaladoodii bitaskiyati qaadi biridaha bay ku guureen wardal baaqiin ila iyaguna waa shardi waa inaga soo maray saxa nikaaxa waa saxahay maxaa yeelay yaa almustawiina idin qoran anigan almustawiina ay qoran mastuurana u qaatay almustawiina sunna awliyada hadda waa inaga soo mar hadday isku darajo yihiin bay wada xaq wada leeyihin laakiin haddii aqrab uu jiro abcadku hadde walaaya malaha waa inaga soo maray almustawiina sinaa fi lwalaaya ku sinaa wey wadaraja biridaha bay ku gureen warida albaaqiin sax nikaxa waa asaxay maxaa yeele kafaa'adu waa xaqay lahayd ayadaa riday awliyadaa lahaa iyaguna waa ka qanceen taa waa iska dhibyarta ayla tahay walow zawajaha alaqrabu weligii dhowaa hadduu gabadhi guuriyo birdaaha iyada ogolaasheed buu ku guuriyey falaysa lilabcadi weligii foga ooma laha ictiraadun bushi iyo ka hor imaashin nikaaxa ka hor yimaado maxaa yeelay anaa weli ahaa aduguna waad sugaysay anaa hawshaa qabtay wey hadduu zawjkii weligii aqrabkaa guuriyo ridaheedina la helo waxaan hellay zawjadii idankeeda waan haysanaa idankii welina waan haysanaa idan nikaaxii wax ka dhiman ma jiro marka bushi looma ogolo wey xaqulictiraadka laga hadlayo waa bushi keenaya nikaaxa in la buriyo ee qaraabo iyo dad wada dhashay waa wada tashan karaan waa wada hadli karaan ninkan sho waa laga fiican yahay waa dhihi karaa taladu waa furanta waa laga waa maxay malihid bushi aad ku buriso nikaaxa asagaa walow zawajaha axaduhum midkood hadduu guuriyo bihi ay bikayri kufin nimaan kufayn buu u guuriye axad اlwliyaa ayaa guuriyey wuxuuna u guuriyey gabadh inaan kufkeeda ahayn oo aan u qalmi karin soomaalida waa taqaanano markii haweenayda nimaan u qalmayn ay damca inay guursato waxay dhihi wadaadii hore waxaad tidhahdaa kufkay jabdhe waan ka tanaasulay xaqi dheh waa inay meeshaa ku caddayso tirahda kufkay jab bimacnaa waa maxay gabadh ina ogaas baan oo royal familiho ama ama culummo dhashay oo la yaqaanee wadaadkan sakaraadka inaan guursanaa raalliko ah oo kufkaygii meeqaankaygii waan kansalay waan jabiyey dheh waa loo meerin jiray ayb idinku inayna soo gaadhin baa laga yaaba walow zawaja axaduhum axad اlwliyaa'i baa guuriyey gabadhii bihi ay bikayri kufrin buu u guuriyey biridaha maca ridaha iyadoo ku qanacsan duuna ridaahum rida alawliyaa uusan jirin lam yasixa nikaaxa asixi maayo maxaa yadu xaqeeda hadday ka tanaasushay ayagu xaqoodii maysan ka tanaasulin raalli maynas ka noqon nikaaxa marka ma asaxa ah ayb waa sida mashhuurka muctamadka fi اlmadhab wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yasixu nikaaxu waa asaxahaya walahum wliyana waxay xaq u leeyihiin alfasku nikaaxi inay buriyaan oy fasakhaan ilan kufla'aantu waa ceeb soo korodhay ceebtuna waxay keentaa khiyaar alfaski ee ma keento ibطaal اlcaqdi ma keento kitaab albuyuuc baadna ku soo bartay mucaamalaat marka qowlku ra'yigiisu ma sahlano oo wuxuu leeyahay cadam اlkafaa'a waa naqsi iyo ceeb soo korodhay ceebtuna cuquudda ma burise waxay siisaa caaqidkiiba waxay siisaa khiyaar marka nikaax ha asaxo maxaa yeelay axad ulawliyaa baa guuriyey biridahaa buu ku guuriyey min hayri kuf'in kuwii kalena aysan raalli ka ahayn nimankan kale caqdiga inay fasakhaan bay xaq u leeyihin lanna waa caqdi maciib ah ayib qowlka asagu sidaas odhanayaa min xayu annadar alfiqina asagaa saxan nadarka fiqiga marka usuusha loo firiyo asagaa xoog badan ayib wadaadaha qowlka hore mashhuurka xoojina waxay leeyihiin farqi baa jira bayna nikaaxa iyo cuquudda kale ee cuyuubtu ay keenaan fasqiga iyo radiga khiyaaru radiga ay keenaan maxaa yeelay meeshan waxaa weeye waa abdaac ansaab baa ka dhalan ceebta ka timaada guurka asaga kuma eko caaqidkii waxay u gaadhaysaa oo u gudbaysaa qoyska oo dhan adeerihii walaalihii arci oo dhan bay gaadhaysaa laakiin adu markaad wax iibsato ama aad caqdi gasho dhibkiisa dheeftiisa aduunba kugu ekaa kan waa caqdi saraayaynhaya gudbahaya tallaabahaya haddaba marka ma asaxay in la dhahaa wanaagsan bay leeyihin aynu ka socon wayajri alqowlaani labada qowl baa gelahaya labada qowle waa kii ahaa lam yasaxa iyo yasixu walahum اlfasku caqdigaa wuu asaxay oo faski bay leeyihiin iyo gebi ahaanba ma guntamahayo labadaa qowl buu ujeedaa wayajri alqowl labada qowl baa dureersanayoo gelaya fii taswiiji اlabi bikran sagiiratan guurinta aabba uu guuriya gabarh bikaaro oo yar aw baaliqatan ama mid weyn oo bikaaro ah hayra kuf'in nimaan u qalmin u guuriyo bikayri ridaahaa ogolaasha la'aanteed fafi اladhaari baail oo lam yasixadda weeye hadda fafi اladhaari adhar haddaynu qabsanno baailun weeye guurka asaga ah wa fi laakhari qowlka kale muqaabilkee ad ah ka soo jina lam yasixu waa asaxayaa ayb hadduu asaxay maxaa jira hadda walbaaliqati tii qaangaadha waxaa u sugnaaday alkhiyaaru fi lxal baaliqadu waxay leedahay markaaba inay khiyaaruulfaski qaadato walisaghiiratina khiyaar baa u sugnaaday idaa balaqad markay qaangaadho markay qaangaadhaa la dhihi aabbahaaba hadda hawda korsaa yeelayo oo ninkan midgaankaa kuu guuriyey hadda khiyaar qaado hadday tira aabbahay wuxuu samey sidaasaan ku daayey khayr oo iyadaa tanaasushay hadday tidhaahdo maya ma rabana markaasaa lagu dhufanayaa tafriiq afiladhari baaun hadda waa qowlka oran soo mar maxaa yeelay khibdadii buu ka tegey odaygu waa ku tasarufi karaa gabadhiisa yaraan iyo weynaanba mar hadday bikaara tahay laakiin looma ogolo xuquuqdeeda inuu ka tanaasulo waynu gaari doonaa haddii ilmo yaroo isagu dhalay in laga rido ama gacan la gooyo aabbuu xaqa macfiyi karo waa inuu u qaado lanna waa naqsi iyo cadam اlmaslaxa qaacida waa soo marata kul mutasarifin can اlgayri fainama yatasarafu biاlmaslaxa wiilkan yarka magtiisoo la cafiyey maxaa doona asagoo u jirta ishii baa la tuuray maalin la weyd bay qodyo reergeda oo isku haystay weydiinaya laba yarar baa dagaalantay oo ilma adeera kii odaygii wiilu dhalay baa isha laga riday wuxuu hi kana anaa dhalay ka ridayna adeer baan u ahay waxo dhan waa cafi ordaya wiilkii baa weynada oday ah oo hadda nin weyn noqday ishina waa maqan tahay wuxuu hi aabbahay baa saa yeele ishayda konton kaga helaan wadaadow sii dheh agee xaggee la saarahaya maxaad ka leedihiin halkaanay idinka baxaysa wayna iman doontaa masaladu insha allah manhaajkay ku iman doonta kitaab diyaad waxaa weeye waa yeelku waalidku yatasaraf calىa bnihi wa bnatihi bilmaslaxa mas-uul buu ka yahay u tasarufo wax dan u ah, dan u ah saa lagu leeyahay nikaax ma asixin iyo wuu asaxaya khiyaar bay marka fa fi ladhari baailun weeye nikaaxa as maxaa yeelay lianna alaba tasarafa fii hayri maslaxati albint marka ixtiyaad waxaan ku jirin buu la wa fi laakhari wuxuu leeyahay ceeb baa soo kordha ceebtuna burisee khiyaar bay bixisaay khiyaarku aan bixin yasux caqdu waa asaxhaya haddaba khiyaarkii maxaa lagu sam walilbaaliqati tii weynayd ee qaangaadhka ayda nimaan u qalmin loo guuriye alkhiyaar ba u ahaaday fi lxaali haddadii baa kuu qadaran maxaa yeele iyadu waa baaliqa khiyaarka qaadan karta walisagiirati alkhiyaar ayadna tii yarayna khiyaar bay leedaha goortii balaqda ee qaangaadh ila hadda iyadu waa yartahay waxba garanayse taasi marka labadii qowle masalada galhaya baan kaga tagnay walow alabat hadday codsato man laa weliya laha mid lahayn baa waxay codsataa an yuzawijaha sulaan suldaanku inuu u guuriyo biayri kufi midaan u qalmin oon kufkida ahayn oon u dhigmin fafacala suldaankiibaa sidii yeelo ninkiibuu ku dhajiyey lam yasixa fi lasaxi nikaaxa ma asaxaayo wey lima mara waa maxay liannahu lam yatasaraf bilmaslaxa wey wuxuu ku dhaqmay biayr اmaslaxa walow alabad hadday codsato man laa waliya laha midaan weli khaasa lahayn baa laga hadlay weli khaasa aan lahayn an yuzawajaha suldaan ay alqaadi suldaanka ama suldaan guud ha noqdo ama mid degma ha noqdo beledkeeda kii joogan baa laga hadlaya ilaa salaaiintu hadda wa waa xaakimki suldaan kal waa xaakimki gudoomiye gobol miya ma mid degmaa meesha iyadu ku nooshahay ninka ka taliya wey ama amiir khaas ha noqdo amiir caam ha noqdo qudaadu kitaab alqada baan ku gaari doonaa insha allahu tacaala marna waa la camaa wilaayadooda oo buqcada iyo degankaas oo dhan buu qaadi ka yahay marna degmo keliya iyo gobol baa lagu khasishayaa idan takhsiis iyo tacmiim baa wilaayaadku way yeeshaan bixasab اlcaqdi aw اlcurf in badanna waa inagu soo sheegnay tacmiimka wilaayada salطanada wuxuu ka yimaadaa laba meelood imaa marka horeen ku magacaabayno inaan kuu magacawno inaad intan ka goobkan ka taliso iyo inaad nairobi o dhanba ka taliso waa alfaad اlcaqdi wa alfaad الtawliya watamiir baa laga qaadanaya iyo in laga qaato curfaga markaa ka jira iyad maaa loo magaaaado hadda w ka taliya halkan laga bel ilaa muqdisho ka taliya maxaa yeele curfigaa sidaa ah matala marka inaan curfiga ka qaadano iyo dhaqanka iyo inaan ka qaadanno alfaadii nimanku ku magacaabay ee ku qotonshay ee ku magacaabay laftiga ku dhawaaqay suldaanku marka ku doona ha noqdo caam iyo khaasbe mid guud iyo mid gaar ahaaneede hadduu sidaa yeelo lam yasixa liannahu lam yatasaraf waxaa weeye bilmaslaxa lannu wuxuu naaib ka yacayn weli khaas weli khaasna hawsha hadduu sameey lagama yeelin asna laga yeeli maayo kafaa'adii uu sheekhu buu nagu wereersheeyey bal tiri hadda marxaba su-aalaha baryaha manhaajka waad badiseen anna way isoo kareen sheekh cabdirashiid gadaashi layma weydiin karo su-aal dambe marxaba mhm. wuxuu asixi laayahay lagama dhegayst waa safiihad in laga dhegaysta ma ah hadday tira islaamta ha la guuriyo bilaa meher meherkeed ma saxahaya meherkiya iska lahaa so xaqeedi maaha mana cafin karta kama tegi karto nikaaxa ma asaxahayo maxaa yeele sharcigu waxaad diidaysa ama ogolanayso asagaa gacanta ku haya ka safiihin baynu nahay carruur iska hadaaqaysaan sharcigu le ka daaya sidaan maaha qabta xoolahi anaa iskale haddaan doono khamraan ku cabbe haddaan doono waan ku ciyaari haddaan doono lagaa dhegaysan maayo dhegtan anaa wa ku maqlan waan iska goyn lagaa dhegaysan maayo manaaficda waa lagu siiyey laakiin waa lagu maamulhaya sharcigu waxaa weeye alaa yaclam man khalaqahu laiif اlkhabiir macnahaasaa laga hadlaya xaqay iyadu leedahay weeye xaqay awoodu leeyihiin weeye meeshu weliga suldaankaa taagan wey shee cabdirashiid suldaanku mar hadduu taagan yahay xaqaasi waa inuu ilaaliyo idan mar hadduu ilaalin haya asagu ma ahayn weeye asal weli sharciga asaasiga wuxuu ahaa naa'ib can اlawliyaa naa'ibku marka waa ka tabaryar yahay awliyada asalka ah macnahaasaa meesha ku jira waa inaga idinka soo maray mxuu ahaa watasaruf اlimaami manuuط biاlmaslaxa sulطaanku waa inuu ogu dhaqmo sida maslaxada gabadhaan wuxuu leena maslaxada ma ahe nin kufa aad raadso nin kufa keenso laga dhegaysan maayo hadduu qabto soo ma aha lam yasixa khilaafkiina waa geliyaan wadaaduhu qayl keenaya qolyaha shuraaxdu bay keenayaan wa khisaal kafaara alkafaaa kafaa'ada khisaasheedu qodobadeedu xubnaheedu waa shan midda koobaad meesha laga eegi salaamaة min alcuyuub اlmuhbitaةi lilkhiyaar qodobka koobaad waa salaamaة ka nabadgel ka nabadge mxuu ka nabadgal ahaan inaad ka nabadgasho weeye ama gabadhu salaamaة الزawji aw الزawjati baa hadda la raba hadda waa inay ka nabadgasho min alcuyuubi ceebaha xaggooda almuhbita sugaysay lilkhiyaar ay khiyaar اfaski الnikaax waadna soo barteen abushujac waad ku soo marteen cuyuuba ceebaha keena fasku nikaax laba qaybood bay ahayn ceebe la wadaago iyo ceebe aan la wadaagin kuwii la wadaag waxaa ka mid ahaa judaamka iyo baraska kuwan la wadaagin agga ragga waxaa ka mid ahaa jabbiga wii lamid ah in lagu gooyo oo lagu xabiyo wii lamid a ah. haweenkuna radqaa iyo qarni iyo hawlihii waad garanaysaa marka ceebahaasa waxay keenaan weeye fasi waxay keenaan weeye kafaala-aan islaanta waxay tiri nin go-aan ba halaima heriyo nin judaam qaba nin baras qaba adna waa saliimatun min tilka alcayb bay nabad ka tahay isku kuf ma ah labada ruux marka iskuma dhigmaan w isuma qalmaan maxaa yl hadhow in labada dhaqmi waa laga yaabaaba aan la isku nasanin ruux cudur kaa qamiyaad la joogi kartaa hergebka yarkaabaa la iskugu rafadaa iyo tii beyde iska badaa marka xanuunno waaweyn marka ka koobaad marka waa salaamatun ka badqabid laga badqabo min alcuyuub اlmubitai lilkhiyaar ta labaad wa xuriyatu taa marka waxaan u daliishanaa asal u ah qadiyadii suubaha sal lay wasalam haweeneyd ula aqalguursaday kadib nimuhu guriga tegay uguna u arkay dhinaceeda ama kilkisheeda uu ku arkay bayaad markaasuu yihi gabadh yahay caaladahaada qaado waad fasaxan tahay marka ilxaqii biahliki waad garanaysa marka cuyubahaasoo dhan baa meesha ku jira haddii xorriyaddii iyo cubuudiyadadoo bad qababa ay dhib keentay tan maxaad moodaawe midda kale asalkii maqsuudu nikaax bay dhaawacaysaa in badanna waynu tilmaanay mawado iyo raxme iyo sakan baa laiskugu talagalay meeshaan laba ruux oo isdhowrahaya oo iskala ilaalinhaya oo ruux kale ruux kale inuu taabto diidan baa meesha fadhiya waa laisku cadaabinba istarays baa wa la iska qaadi meesha labaadee laga eeday wa xuriyatun wey ta labaad daliiluhaa waa maxay waa qisatu bariira fi saxiix hadday zawjadu xor tahay zawjkuna uu addoon yahay isuma qalmaan isu dhig ma aha khiyaarulfaski bay leedahay oo markaa iyada ah haddii iyadoon raalli ahayn la mariyana inay ka boodday leedahay wey faraqiiqu midka addoonkaa laysa ma ahanin kufan mid u dhigma oo dhigaal ah lixuratin gabadh madax bannaan maxaa yeelay waa cabdun mamluuk laa yaqdiru calaa shay wlcatiiqu laakiin tana aafoon la yeeli karin wlcatiiqu kii horaan la soo xoreeyey addoon baa laakiin waa la xoreeyey laysa kufa mid u qalma ma aha oo dhig oo ma aha lixuratin asliyati hadda ninku waa xor zawjku laakiin mar buu addoon ahaan jiray mar buu addoon ahaan jiray ayaduna weligeedba addoommo maysan soo marin kaab kaabba axraar bay ahaayeen isku dhig maaha yidhaahdeen sidaa darteed shaaficiyadu dambe way ka qil waxay dheheen laysa laa yusaaciduhu daliilun walaa curfun bay dheheen midda subkii baa ka mid ragga hawshaa ku dhiirraday ma qaadan kara middan war haddaa la firinhaya gabadhan iyo ninkan ma isu dhigmaan mise isuma dhigmaan waa isu dhigmaan laakiin aabbaheed ayaa addoon ahaan jiray ama asagaa addoonnimo soo maray aabbaheed baaba darane asagaa soo maray baan hadda wax eh, la qadan kara ma aabo marka saa darteed laa yusaaciduhu daliilu walaa curfun subki waa runtii haddaynu marka qadanno qowlkii ahaa ictibaaru اlkafaa'ati waa fi اddiin ee maaligna qabay qowl shaaficina ahaa fii riwaaya kaba sii fiican marka iska badaaya midda ayadaa tii saddexaad waa nasabun wey waa nasab waa inay isku abtir yihiin yacni asharafnimada iyo kafaa'ada carabtu ansaabtay ka egaan acaajimtuna maalkay wax ku qiimeeyaan ruuxu maal hadduu leeyahay agtoodu nasab nasab dhalay wey innagu laakiin adoo faqiira oo dawarsan haya ninka ma taqaana waa in hebel hebel oo lagu kala baxay oo xisaabtooda meel ba iska taallaa marka innagu wanaagga iyo hawsha waxaan ka eegnaa xagga dhalashada iyo nasabka ayagona waxay ka eegaan xagga maalka toodaana waafaqsan curfiga bini aadamka xadiidkii fi sunan nabig wuxuu ihi alxasab اlmaalu wاlkaramu الtaqwى wa fii riwaaya ina mxuu ahaa mxuu ahaa ina ina mxuu inamaa yadhabuuna ilayhi alxasab اladii yadhuruuna ilayhi اlmaal ow kama qal sl dadku waxay sharaf u yaqaanaan iyo dheg iyo magac waa maalka soomaalida way ka ma waay dhaheen saxaaradu hadday xoola lahaan lahayd maxaa la odhan lahaa xaaji xaaji jiljilicow lama dhehen saxaare iyo alaabtaa iyo lama sheegin waxayna maalkaa meesha fadhiya wanasabun baa la shardiyaa waa inay isku dhalad yihiin isku dheg yihiin isku magac yihiin gabadh marka midgaanahiyo oday muxuu ahaa nasab ah. midgaanta laga hadlaayo maha ada abtarkii waxaan ka hadlayaa kii awsaaftay diintu ka hadashay ka hadlaya ee diintu kala fadishay ayib waxaa laga yaabaa kafaarada markaad ma inaad dhahdaan qur soo ma dhihin akramakum cind allahi atqaakum laa fadla nabiguna ma dhihin laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa silowda walaa aswada walaa axmar calaa aswada walaa ilaa bitaqwa taasi maxay taa waa allow dhawaanshaha iyo qurbiga xagga alle annagu kama hadlayn waxaan ka hadlaynaa nolosha bini aadamka waatuu suubanahu ka yidhi annaasu macaadin khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislaam isweydiiya marka xadiidkan iyo aayadaha iyo kuwan misku hor imanaya maya waa laba kala wej wey mid waa cilaaqada addoonkii rabbiga u dhaxaysa waxay ku xidhan tahay cibaadadiisii alla ka cabsigiisii iyo diintiisay ku xidhan tahay laakiin bini aadamku maadaama guurka laga rabo deganaansho wada noolaasho raxmi iyo mawado sakan an yu'dama baynakumaa waa in la fiiriyo dadka isqaadan kara isu qalmi kara wاطuyuuru calى ashkaaliha taqacu macnahaasa laga hadlaya wanasabun baa la shardiya yaa ka mida kafaado kii saddexaad mise waa kii afraad kii saddexaad haddaba falcajamiy ninkaan carabiga ahayn laysa kufa carabiyati gabadh carabeed kuf ooma ah ooma qalmo maxaa yeelay waa inaga soo maray kitaabu sunna jinsu lcarab inuu ka fadli badan yahay ajnaasta kale nusuus baana ku timid waana ra'yu asxaabi اlxadii wa ahli sunna waana fatwadii uu fatwooday sayidina salmaan alfarisi oo cajami ah yidhi ama cajami dhalad ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ilan khilaaf baa ka taagan waa ogtihiin baan u malayna marka wuxuu ihi gabdhihiina ma guursan karno inaad isku jabisaan ba mooye walaa ayru qurashiy midaan qurashi ahaynna oo ma aha qurashiyatan gabadh qurasheed nin carabi ah nin carab ah gabadh qurasheed kuf oo ma aha lianna qurash way ka saraysaa carabta kale saa darteed baa le alaimatu min quraysh walaa hayru haashimiyin wa mualibiyin midaan haashimi ahayn ree banu haashim reer banu mualibna ahayn lahumaa libani mualib wa bani haashim kuf oo ma aha soo bedegba qurayshta imow qurayshtu qudhigoodu ooma dhigmaan oo dhig ooma aha reer banmualib iyo reer banu haashim maxaa yeelay subanaa yidhi ta hore qureysheed qadimuu qurayshan walaa tataqadamuuha quraysh hormariya ha ka hormarina taasi waa manqabo alaimatu min quraysh waa mid labaad amaa reer banu haashim iyo reer banu mualib qurayshta kale insa u dhigmaynin xadiidkii baan u daliishanay jubayr mucim ahaa inamaa banu haashim wa banu mualib shayun waaxid shayun waaxid waxaa laga yidhi sidaa xadiidka wuxuu ka hadlayaa fi اlwalaa'i wاnusra fi اlwalaa'i wاnusra amaa quraysh sal iyo baar waa isku kuf baa la yidhi wa huwa madhab abi xaniifa wa huwa raajix ala'imatu min quraysh taa waxaa laga hadlaayey xagga nusrada iyo nacfiga lagu qaada nusrada iyo walaaga fi اljaahiliyati wاlislaam ma aysan kala tegin laa fi jaahiliyati walaa islaam waa shay waaxida fi nusrati wاlwalaa nabiguna anu hadda kala saari maayo ama marka nikaax iyo guurka laga hadlayo baabka asaga ah alaimatu min quraysh waa quraysh waa garba siman nin walbana wuxuu rituuleh madhabka aba xaniifana xoog badan masalada ayada si kastaba noqotee wuxuu yidhi sheekhu walasaxu asxu waxaa weye ictibaaru الnasabi fi اlcajami kاlcarab haddii carabi soo reebtay oo la kala baxay acaajibtu laftirkoodu way kala wanaagsan yihiin baan idhi asax waa ictibaaru nasabi fi اlkafaa fii mxua nikaaxi اlcajami kalcarab qiyaasan cala alcarab carab sooma kala sarrayna ah, kuwana waa lamid wey acaajimtu way kala sarreeyaan waxaa u nasab fiican reer faris farisiyiinta u wanaagsan baan leenahay maxaa yeelay nabigaa ammaanay oo diintu haddii xidigaha lagu dhajiyo waxaa gaari lahaa reer faris midda kale waa abnaa muluk dunida nimanka maamuli jire weeye haddii adduunya lagu xisaabtamayana oo xasabna asal bay uleeyihiin shareecaduna in yar bayba berf usiiso u tuurtay marka inaha marka la fiiriyo acaajimta kale way ka fiican yihiin way ka nasab fiican yihiin ya anagu nasab baan ka hadlay ma idinku diin baad ka hadasheen hadda nasab baan sheekh mukhtaar joogna weli diin mayna gaadhin way soo socotaa diinta ayib <laughs> diinta way soo socota ayib kadibna aqbaai ayaga kee fadli badan baa culammaduna ka niqaashaan waa laysrereebaa ayib marka waxaa weeye aduu reer faris baa u horeeya wixii dambe un ha lasririixo kii afraad wacifatun baa shardi ah wacifatun baa ka mid ah khisaal alkafaa cafwan dhowrsanaan dhowrsaan ruuxuu dhowrsan yahay haddaba nin cafiif ah haweeney zaaniyad ah kuf oo ma aha muxuu ahaa gabadh cafiifaana nin zaani ah kuf oo ma aha xadiid abu hurera ah laa yankixu zaani اlmajluudu ilaa milah zaaniga la karbaashay ee xadka laga oofiye ooma dhigmo mana guursan karo e mid asagoo kale ah mid asagoo kale ah, waxaan ka ma guursan karo ayib waa waxaan xusuustaa xilli hadda ma garanhaye in laiga sheekeeyey in anuguba jooga markaan xusuustay mid baa wadaad baa horo waag hore dadka xumaa ahaa nin soomaaliya waag hore dadka liitay ee ciyaal fasaqada iska ah kaba cadka oo wax badan soo kharbaday oo toobad keenay yaa gabadh wanaagsan oo aad loo jecelaa oo dhowrsan oo muxajabo oo qur-aanka meel saartay oo indhaha loo wada taagi jiray buu soo doonay wadaad baa wuxuu yidhi adigu gabadha uma qalantide kuwaa kale raadso shekh wuxuu waxaan waan ka toobad keenay horaan hawshaa ka toobad keenay wuxuu ihi mid toobad keenta raadso <laughs> ninkaan mufti xumayn baan u malaynaya wuxuu ihi gabarh adoo iyaduna toobad keento adoo kale ahaan jirta oo fiicnaatay bal raadsa buu ihi ayib wa cifatu dhowrsanaan baa iyaduna ka mida ah hawlihii kafaarada xadiidka sunanka wari waa adii sanadkiisu aad u xoog badan xufaaduna ay saxiiyaan rag badanoo ka mid a ah. haddaba xifada marka waa in muxaramaadka laga dhawrsado laga dhowrsado zinada fawaaxishta yaa la doonaya falaysa faasiqun mid faasiqoo kaba cad ah kufa cafiifatin gaba dhowrsan kufkeed ma ah ooma qalma ooma dhigmo wey waxayna aimadanadu wlmubtadicu wlaa ninka mubtadicana laysa kufan bisuniyatin haddii faasiqii cadiga laga hadlaayo bidca iyo fisqi keebaa daran kan waa fisqu afcaal kana waa fisqu ictiqaad kana ka liitow wاlmubtadicu laysa kufan lisuniya bilaxra ayb haddaba mid muxuu ahaa faasiqa ah, gabadh dhowrsanoo cafifa ah kuf ooma aha wadaaddan waxayba ku tageenba inuusan nikaxa asaxayninba sida ibn xasan iyo kooxdiis ayb xataa waa aimatu shaaficiya rag ka mid aan asiga ku tagayba ayb oo ragga inaga waaweyn rag ka mid abasaa ku tagay tii shanaad mubtadicu maxaa yeele haddii gabadh nin gabadh suniyada nin mubtadica loo gurigeeyo uu aafayn caqiidadeedii diinteedii wuxoo dhan buu fasaadanaya carruurtii buu kharibaya raafurdan iga daa kuwan hadda iyago kuwan islaamba maaha nagu dad muslimiin aan ka hadlaynaa kuwan kama hadlayno waxaana hadda sheegaysaan kuwaas nooma tirsano sayidina cabdulahi mubaarag iyo yusuf bin asbaad ba waxaa la yidhi firaqda muslimiinta bal tiri markaasuu tiri tiri tiri markaasaa la aw jahmiyo firqada islaamkaan tirinhaya buhi anugu jahmiyo laysu min faraq اlmuslimiin marka jahmiyadii la sheegaya kuwana ka daran cudurkii jahmiya tobanlaabkii bay abaan tobanlaabkii bay qabaan marka aafadaasi cifada inay marka khisaal kafaa tahay xadiidkaasaa ugu wanaagsan xadiidkaasaa ugu wanaagsan iyo azani laa yankixu ilaa zaniya iyo saxaabi damca inuu haweeney zaaniyada guursa uu nabiga u diiday nabiga xataa way biilaysaa bui maya bui hadday doonta ku biisho marka hawshaasoo dhan baa ujeeda ama aayadaha wadaadka maxaqa hoosta uu ku sheegay shuqulkuma laha baabka waa kufrigay khusaysaa afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan waa fisqiga waa fisqu kufrin aayadda kale uu hoosta ku sheegay am xasiba aladiina اjtaraxuu الsayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayi'aadkaas waa sayi'atu kufrin mufasiriintu ragga cilmiga qur-aanka aada ugu dhundula saasay u cadday maxaa yeelay daliiluhu اlmuqaabala daliiluhu اlmuqaabala waxaa la muqaabaleeyey iimaan iyo fisqi mar haddaa aragto qur-aanka iimaan iyo fisqi la muqaab fisqiga laysa ila اlkufr yaan weligaa lagugu gaadin ayib haddii kale waxaa noqon jamaqshari meeshuu fisqi iyo macsiya ku arko wuxuu leeyahy waa kufrigii akbar kulli way tahay buu le maxaa yeele wuxuu rabaa inuu yidhaahdo mukhallad fi الnaar ayib وأma الadiina fasquu famawahum الnaaru kulama araaduu rabsanka kugu xidha ila ayad way sii socotaay hawshaasan u kugu dhajiye lagu kala tegahaya balaa man kasaba sayi'atan sayada wuxuu leeya camuum weeyo waxaa weeye ama ay sayaan soo gelaysa wuxuu rabaa kabiiradii iyo kufri kulli inuu kugu xidho aayaddan waxay ka haata fa ulaaika asxaabu naar hum fiiha khaaliduun kulli xagga geeb gu leeyahay ninkii ilaahay ku caasiya ama ku gaalooba kulli naar bay ku waarahayaan sayi'adan ayadna waa waasiyaatu kufrin bidaliili muqaabala aayad baa ka dambayso waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ah marka qur-aanku markuu waa inagii soo maray qaraa'in alkufr waxaa ka mid ahaa almuqaabala kuwaad <laughs> way dambaabe waay anagu sakaairta waan ku dhacan lakin kabairta waan iska ilaalinayna bay leeyihin ama waan ka toobadkeenayna isla markaaba wa xirfatun shaqo iyo meherad meheradda wax lagu qiimay gabadh aabbaheed inaad taajir ahaa oo inaad taajir ahaa oo inaad taajir aha inaad musqulo qode ka warraba awshiisa wey isuma dhigma gabadha aabbaheed iyo awoodba weligeed ba xoorkay jeexi jireen ninkana waxaa weeye gabadhu waa ina sheekhsheekh ina sheekhsheekh toban kun fac bay sheekha tahay marka misu qalmaan tii baa laga hadlaaya <laughs> waa laylaya caawo wa xirfatun meherad baa laga fiirinayaa muxuu ahaaye ii sheeg kafaa'ada intaana meeshan ka bix masale khatara weeye aan khulaasayno masalat alxirfa masale dhib badan weeye niman marka mucaasiriin oo ku xadgudba fuqahada oo macaakidooda aan fahminna way jiraan niman xirfada intay bumbuniyen wax walbaba balaayo ka dhigay oo dadkii ku kala furay oo fas sii daayey oo kafaaidii balakhribana waa jira muhiimadda hadda anay khusisa waxaa weeye ninkii antaraar isaga u taallahay ma'khadka ay ka duunayan fuqada inaad fahantaan baa hadda ay khusaysa waxaan leenahay xirfadu labay u qaybsataa xirfa danii'a aw wadiica iyo xirfa shariifa loo qaybiyaa wayna tahay taqsiimkaas aayad qur-aana ma sheegin xadiisna ma sheegin maxaa sheegay istiqraaga alxisu wاlmushaahada waa wax yaalla waaqaca kutusaaya xirfadu meheradan shaqadan waa inay tahay shaqa wanaagsan ama tahay shaqa xun xumideeda iyo samaanteeda see lagu ogaan marka xirfadu ama waa shariif ama wadiica shariifada hay dambayso waxay khuseeya wadiicada danaa'atu alxirfa iyo xirfadow xumideeda iyo ba'naanteeda iyo lidnaanteeda waxaa lagu ogaadaa laba masla keliya laba wadda keliya lagu ogaada laba ariiq ariiqa koobaad in mustanad sharci asarka loo geliyo iyo in curfiga loo noqdo labadaa wey in mustanad sharci ah iyo malxad sharci ah aad qoraansato iyo in curfiga aad wax ku xukunto shaqadaa iyo meheradaa meesha laga beledka marka la joogo hadday shaqo xun ka tahay maxaan leenahay waa xirfa daniia wadiica baan leenahay waxaa laga yaaba beledkaa beledankan inay ka tahay shaqo heer sare ah xirfad heer sare ah meherad heer sare ah beledkaynu ka hadlaynaa inaan wadaacato waxaan ku xukumayna danaata bilcurfi aw binadar ilaa mustanadin sharciyi mustanadaadka sharciga marka aan fiirino waxyaabaha fuqahadu ictimaada waxaa ka mid a xirfo walba oo keenaysa mukhaalaطaة الnajaasa mubaasharaة الnajaasaat keenaysa agtooda waa xirfa dania ruuxa muslimka in uu daahir yahayna baa la rabaa dharkiisu uu nadiif yahay baa la rabaa shaqo walboo keenaysa inaad nijaasta un qasato ood ku dhex milanto ood dhex boodo doofay noqoto agtooda maxay u yaqaanaan xirfa danii ah maxaa ka mid a ah ka xirfat اliskaafi iskaafigu waa ninka kabaha duugoobe tole ee yeelma naqe ee sanceeya kabaha duugga ah ama la isticmaalay ee hallaabay hagaajiya kara la dhaca dubaha ninka had iyo goor gacanta muxuu kula jiraa kab hoosteed iyo salkeed kabna maxaa lagu yaqaanaa wasaq iyo qashin iyo saxari iyo kaadi iyo kab iyo xaaki iyo dhiig iyo nijaasiyaa kala badbaadinaya kab cusub maaha la soco hadda waa maay waxaad yeelmanaqayso kuwa la isticmaalo ninkaa xirfatu iska asaga iskaafi la yidhahdaa xirfada waa xirfa dani'a xajaam ninka toobinlaha ee bunkun wadadii ka horan dhiiggii dadka un saaran ee dhiiggii xinjarha nuuhay idan waa xirfa dani'a waxaa ka mid a xirfatu azabaal wadabaaq wاlkhaatin zabaalku waa ninka dhirada ururiya loda dhiriqdeeda iyo dhiiqadaa isku qase guryahun baan malaasa ku haya ayb dabaaqun waa midka xoodhka iyo harkaha ka dhammaan waaye un magdiye un dambaska iyo oodhkaa ku dhex jiraad iyo kor khaatinku waa ninku mandiilaha watay waxbaan gudhayaa on le war maxaa ku daba dhiga meesha ahanteen baan u malay waxbayaan la qoslin xirfo walba ay fuqahadu ka fahmaan ama keenaysa mukhaalaa nijaasa alkhabiiaatu lilkhabiiiin wey ayb jazairku waa hawl kaloo soo socota midka meel kalu gelaya insha allahu tacaala taa waa qodobka labaad xirfo walba oo ku jiro fiihi ihdaaru maa'i اlwajhi wa tarku اlxayaa waa xirfa dinac agtooda xirfo walbay u arkaan shaqo walba meherad walbay u arkaan inay tusayso xishoodka inaad ka tagtay ood wejigaadii aad qoraxaysatay ood cagalka dhigatay waxay leeyihin waa xirfae eh? xirfa daniiah ka xirfati atahriij muharij tahriijkii muharijku waa le waa ninka dadka qosliya awshaacir hawlihiisi w ceelgaab suma garanaysaan hawli awshaacir wey ayib kuwa intay tayaatarkii meelahay dadka ka qosliya ee dadana calalaha khariban xidhanaya ee hadday doonaan dameer iska dhigo say dameerka u dhawaaqio xood kala samaysanoo muhimadis waa maxay dadka inuu u riwaayadeeya maadays ka qosliyi marka waa nin ku ciyaaray muru'adiisii maaol wejigiisii xishoodkiisii dadnidabuu ka tegay caruurtaay haweenkaasuu raba ina ka qosliye duu doona neefiya wuu iska keenaya xisaaban shaq lagu lahay wuxuu doonu samay ninkaa wasoo maaha nin caalaha dhigtay dadnidiibuu ka tegey wejigiisiibuu ku ciyaaray magaciisii ma danaynay dan kamada muhiimadu waa maxay dadka xoogo inuu ka qosliyo wey waxaa ka mida marka muharijka ka mida xirfaة الشhicr اladii yamdaxu الnaasa fi اlaswaaqi wاlwalaa'imi ninka shicirka ku shaqaysta kalo meesha isku mad xoogo ka tariya inii ka urursada xafladaha un loo war shicirku maado fiicanoo adab oo diina lagu difaaco akhlaaq lagu ilaaliyo weeyo la ilaaliya mar haddaad baashi ka dhigtay meel walba inuu waran yahay oo ninkaad unta ammaani kii kuda aad caayi kii maanta qadakosi iyo cirka aad geyni ka waa maxay waa nabigku ka yidhi weeye isagoo socda nabigu nin shaacira kusub markaasuu gabay ka sii daayay wuxuu ihi khud shayaan shaydaanka qabta fi saxiix waad garanaysaa idan ninka wuxuu ahaa man imtahana ixtiraafna xifadna ka dhigtay shicirka hicirna waa lagu yaqaana marna waa inaad cirka geyso marna dhulka geyso ka waa kuu dhammaada waxaa ka mid ay ah dheh culammadu jamaalka saaiska jamaalku waa ninka geela un dhaqa awrta sanceeya birahaasu wataa marka rag kale geel maanta meesha ka dilaaci ragaadi oo habe oo uju ku fadhiiso hebelo mxuu ahaa fuul oo la qabo u kabaale u rar oo xisaabaha hoose la taagan yahay saa'isku waa midka dameeraha fardaha iyo baqlaha dhaqa waa bayariga bayariga ama maaa dhihi jire inagu maad dhijiteen fitineri miyu ahaa maxaa la yihahdaa xanaanada xoolaha soo ma garanaysaan bayariga wey hadda waxaasu dhan waa maxay nin isbah dilay oo khayrkii u shaqeeyo qowsaar nin adiga khayrkaa un kabihiisa wae oo ritigiisa qabo oo un karbaashkay qobta ka daba wareeg oo ritiga maasha ka dilaaci oo had iyo koor maxaa adugu waxaan ku daba dhigay waa nin isaga isbahadilay wey qodobka saddexaad waxay dhaheen xirfo walba oo keenaysa qasaawat alqalb aw mowtuhu waa xirfa dani ay walba oo keenaysa in qalbigu ku ingego ku adkaado naxariistu kaa tagto naxariislaawo aad noqoto ama qalbigu uu ku dhinto xirfada xirfa dani ah. tii aad ku degdegayseen kow ka dheeqa ka xirfat aljazaar kawaanlaha waagi baryaba bqol qudh buu goynaya bqol naf dhiigga yuusaa ugu farxalan waagi dambe waxaa naxariistaa ka tegi ma dankanayo dhiig baan dhibaynin lafla jabtaan dhibaynin maxaa yeele asagaaba ku qabaystee waxay dhaheen soomaalidu xayawaankii ilaahay abuure waxaa ugu naxariis dara bay dhehen madadkii galeyrka maxaa yeele waagi baryaa beerba ku quracda bay dhehen jazaarka ka mida waxaa ka mid a jaraa'ixiga ninka dhakhtarka ee dabiibka ee had iyo goor sameeya qalitaanka iyo qalliinka ma dananayo meel adu salsali oo wadnaha ku qaban buu iska araa kuga dhex jiraa xiixna ma laha qalbigiisibaa dhagaxoobaya naxariistaa ka tegaysa jallaadkaa ka mid a ah, jallaadku waa ninka isaguna dowladaha u ninka xad laga oofinhayo iyo ninkii la tacsiiray karbaashe garacee midka karbaashka haystana jallaad baa la yidhahdaa midka dadka dilan sayaaf baa la yidhahdaa wixii dilan nin baa sayf la taagan waxaa la dhihi ninkaa fiiri fiiri ahaa qoorta kula tagahaya isilaaxaad ba waagi dambe yeeshe xataa boqorku amri maayo ninkaa dil odhan maayo hebel fiirib ku ma la xisaabtan ma is aragteen ah, madaxiisi waa inuu madaxiisi keeni intaa waa isilaax laisla ogyahay hmm, ama ishaa madaxaasaa loo dhihi bas waad maqan tahay axmed baa wuxuu markii la garaacahay usha waxaa iga daraa markuu jalladku isoo fiiriyo markuu saa isoo fiiriyo intuusan weli laacin karabaashka yaa wadnuhu dilaaci jiray markay ugu dhacdana caadi baan iska noqon jiray illa waa nin col ah weyninku jallaadka ka mid ah waxaa ka mid a ah xirfatu sayaad jallaadku waaga dambe wuxuu noqonayaa nin naxariis laawo ah wuxuu dadka soo u garaacay u karbaashi u baabi'inay naxariistaa ka tegi qalbigu saxiix ma laha ruux baa intuu soo booday biixida ka jabay waa iska caadi buu leeyahay ilaa isagaa dadka quwaaxi jiray xaggee ka danqanaya xirfatu sayaad baa kan sayaadku waa midka ugaadhsade ee ama badha ku gaadhsade ama birha ku gaadhsadee waagi baryaba intaasoo xayawaan budili oo dhex socdaa dhiigga meeqa qodob baad haysaan xirfo walboo fiiha ihdaaru karaamat اlinsaan ayu xirfatin fiiha ihdaaru karaamat اlinsaan ayadna waxay yidhaahdeen waa xirfa dani ah ka xirfat اlxadaad ninka birtumaha ah tumaalka birta garaaca maanta buufin iyo madow iyo dhuxul iyo habaas iyo dambas buu faraa kula jiraa ya waan gaari doonaa ayib waxaa ka mid a waqaad waqaad nima u waqaadku waa waa ninka foornooyinka shida foornooyinka qashin ku gur oo digifuri ku gur oo afuuf maanto dhan meeshaas asagoo intaa madood madooysa bahal buu kusoo galahaya waxaa ka mid a ah sabaaqa waa xirfa fiiha ihdaar karaamat اlinsaan walaqad karamnaa bani aadama la yidhi sabaaq waa midka guryaha rinjiyey guri buu rinjiyey markaas hadh wuxuu kusoo baxay asagoo rinji socdaa ma ruuxan bani aadam basa rinji kala garan maslagaas waa maslig koobaad ahaa xirfo walba oo fiiha mukhaaladatu najaasa ama ay ku jirto ihdaar maa'i اlwajhi wa tarku اlxayaa qodobka saddexaad xirfo walba fiiha ma yuؤaddi ilىa qaswaة الqalbi aw mowtihi xirfo walba fiiha ihdaar karaamaة الإnsaan saddexdaa qodob mise afar baan ka dhignay afartaa qodob xirafka hoos taga cinda الfuqaha waa xiraf dani ah maaakiday fiiran hayaan waa maa waa maaakid harci ah maakis harciga ah weeye oo quruxsan oo wanaagsan maslagaas labaad ee lagu ogaado xirfadu inay dania tahay ama ay tahay wadiica waa maxay alcurf curfu الnaas waay u maxaa yeele waa qaacida sharciya lanna alcawaa'id aljaariya ictibaarkeeda waa daruura sharciya cinda alfuqahaa cawaaidda iyo caadooyinka jaariga socda ictibaaruhaa waa xukm sharci ah idan muranna mala agtooda لأnna alcawaa'id aljaariya daruuriyaة الاctibaari شharcan ka qaacidaan bu ataa ka dhiga shaaطibi fii muwaafaqaatihi marka aad buuna u sharxaa labadaa maahad maslag baa lagu ogaadaa tafsiirkooduna waa intaa intaa markaad maraysa waxaad ka ogaataa qaaciday ka hadleen culummadu kulligoodba oo ah acraaftu way isbedeli kartaa xilligay culummadu hadlahayeen xirfad daniya ahayd yaa maanta waxay noqon kartaa meheradda adduunka ugu qiimo badan jaraaxu maanta waa maxay waaba nin lagu kala baxay wey bayariga fitineeriga ee xoolaha daba taagan ee aafaysana waagaa ahaa agtooda xirfa daniia ah, hadda waa maxay jaamacada loga baxaaba waa lagu kala baxay waaba ninka ugu khatarsan xirfadii waagi hore qaabkii looga shaqayn jiray daniga ah ama iska badaaigaha ama bidaa'igaha ah ama saadijka ah hadda inuu isbadlo wax laga yaabaa ninku hargaha ka shaqey weligan harg saa u taabanin mashiin baa saa u kala tuuraya alaab baa qaadaysa waa la kala tuurahaya kabada laga samayno leedar baa laga samayno dhar baa laga samayno asagaana kaa qorxsano kaa nadiifsan nijaasna arki maayo tadawurka marka sinaaciga ah, waxaa laga inuu wax badan uu sahlo acraaftuna isbadaalo labadaana ictibaari tadawurka sanaacad ee xirfada galay iyo curfiga isbedelay ictibaari wixii ka dambeeya matniga aan dareeriya insha allah ya xagee sheekh ibraahim haddii xirfadan rag iyo dumar way khusaysaa ma rag basay khusaysaa xirfadan sheekh ibraahim moogta saad u joogto qar baxis ka aadaysaa moogta dhibka jira xirfadan waama waa xirfo walbo khusaysa zawj iyo zawjaba raga basa ma aha sheekh ibraahim ayib intaa waa kafta sheekh wuxuu uhi fa saaxibu xirfatin danii'atin meherad xun nin ka shaqeeya laysa ku arfaca minhu qof oo ma aha mid ka shaqa wanaagsan ka sarreeya asaga oo ma dhigmo weeye wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi fi risqi waxaan le irsaaqada ilahi kamada ah. fii asbaabi risqi baa loo jeedaa asbaabu risqina waa xirafkii baan leenaha annagu ayadda markaan fasirayno ila risqigu asbaabu ka yimaadaa asbaab baa lagu kala tegaya marka marka meelahana waanu geynaa aayaddaasna waan deliishanaa usuushaana waa kuu sheegay warafacnaa bacضa fowqa bacضi darajaati liyatakida bacضu bacضa sukriya waraxmatu rabbika khayr ma yajmacuun idan halkaasay hawshu gashay haddaba miaalkeen hadda fakanaasu dhulxaaqe midka dhulka xaaqa kanaasku kasaax baa layidhaha oo kanaas baa la yidhahda waa ninka dhulka xaaqee musqalaha xaaqee qashinka iyo gudaafadan u dhex boodaya iyo waxajaamin toobille dadka tooba dhiiggaan u dhex meeraysanaya iyo waxaarisun waardiye guryo islaamiyada hortaagan maasuu gurigu waaye iyo waraacin adhi jira qawsaa iyo waqayimulxamaami ninka musqulaha maamula laysa ma aha ninkaas kufa binti khayaatin harqaanle gabadhii kuf oo ma aha diyaabantin cawaan u malayn maaja hoos buu degahayaa ayib kannaasku waad soo marteen waa maxay wuxuu ku dhex jiraa ama xirfadiisu fiiha waxaa weeye ihdaar limaai اlwajhi wa tarki اlxayaa ama waa maxay mulaabasaة الnajaasaat wاlmukhaalaطata baa ku jira xajaamkii asna haddii cinda اljumhuur ijmacna waa la soo guuriyaa dhiiggu waa nijaas marka dhiiggaasu qasanaya ama wuxuu keenaya qasaawaة اlqalb waad soo marteen bay la tahay waxaarisun waa maxay waa ihdaar likaraamat اlinsaan geed taaganoo madi goor qallabsanoo nin kayrkaa ah waxaarisun wa raacin awsar weya shaaficiye wey hawshaa waa ka naqaasheen rag badan oo culummada ah hawsha way tacliiqiyeen masalada xajaamka abuhind wadaadkii lo odhan jiray xajaamkaa suubanuhu toobay xaaska nabiga qaybo kamid ah, umusalamuu toobay nabiguna wuxuu ka yidhi yaa bani bayaadata ankixuu abaahindin waankixuu ilayh reer bani bayaado abaahindin ka guursada una guuriya nabigu waa xajaamadu hadday kufka jebinayso nabigu sidaa ma dhaheen bay yidhaahdeen waxaa laga inay kufka jibinayso waxaa u daliila nabigu muxuu u sheegay ninka islam kale muuse sheegaynin haddaysan kufka jebinaynin ninkan la ogaada oo ha loo guuriyo oo ha laga guursado ma maqashay weligii nabigu yidhi war hebel ha loo ha laga guursado ninkan cudur buu qabaa cudurkiisu waa maxay xinjiruhu nuugahayo wey sheekh axmed hawsha waa ka soo hadlay miyaanan soo khulaasayn hadaad khulaasadeeda maxay tartay haddaad su-aale soo celinaysaan ayb hawshaa curfiga hadduu isbedelo ama xirfadii intay tadawurto iska bedesho qaabka liitay hawshaa kama hadlaynaanku idhi waxaan ka hadlaynaa siday fuqadu ku agaayeen wixii ah in curfina isbedelin tadawur sinaacina uusan imanin soo af soomaaliga lama fahni shee axmed hmm oo dhankee ah kasb اxajaam khabiir nabigu muxuu yihi marka waa yahay <laughs> meeshaan liidnaan baa jirta laakiin liidnaanta ninkaan lagu tiiganin halaga warqabo kafaaduna sharu lisaxat nikaax ma ahee maxay keenaysay dhaawac ayib ninkan yaan lagoyn halaga guursado haddaad doontaan qofkiina jabiye macnahaasay leeday niman kula niqaashay marka xadiidku xujo kuuma aha macnahaad sheegtayna waa suuragal kay sheegana waa suuragal daliilkii hadduu ixtimaal galana baطala bihi اlistilaal waa daliilkii baad ixtimaal ku jiraa ma aha madluulkii ma aha ayib waraacina waa laska lalaadshey oo waxaa la yidhi xirfat اlambiyaaba weeye seed leedihiin waraacin maa min nabi ilaa waraaca alhanama xirfo ay nebi maxamed iyo muuse iyo ambiya oo dhanba ay soo qabteen shaaficiyadu maxaa idinka keenay waa xirfa daniiah oo kufjab bay keenaysaa iyo kufla'aan hawshaasi waa in laga fiirsaday yidhaahdeen anugu waxaan u arkaa inay tahay curfi baa isbedeli kara curfigu inu isbedeli kara waa laga yaba fuqadu inay ka hadlay xilligoodii ariraacnimadu waa xirfa daniia fii curfihim in ayadba laga yaaba marka hadlayin fuqaadu curfigaa somalida waa sidaa ninka qoorsaarka ariga raaca wariy waxay ari jirkaa lagu leehay hilba geelaba dhaamaba hmm, geelaba dhaama qolyahan looda kaxeeye sawaaqiga ka warrama waa laga farxaan haya waa aragtay marka ya xagee wey nabigu inoo sheegay in nabi walba soo raacay ai inay xirfa shariifa tahay inay dania tahay midna ma ee waxaan ka deliishanay inay ambiye soo raaceen waxaa lagu ohan karaa ambiyadu xilligay raaci jireen xoolaha ambiye ma ahaayeen mise bacd qabla nubuway ahayd inay shariika tahay waxaad tusinaya maa min nabiy illa walaal waa kamilsha muhim wey muhim wey wuxuu u sheegaya arigu waa ka fican yahay xoolaha kale aiga arigu inuu fiican yahay baa laga hadlay laakiin xirfadaani lama ammaanin waxaa dhici karta xilliga ambiyadu raaci inuu xirfad fiican ba ahayd maad ku diiday tanwiihaas muxuu ku dhisnaa curfi mise wuxuu ku dhisnaa xukum sharciga ah. iga daada adiga baasha falsamada ka daa falsamada ka daa baasha almuhim soomaali hadda agteedu eh, racyulghanamku eh, waa maxay waa xirfo aan wanaagsanayn waqayim alxamaam kanaaba ka darayba xamaamka midka maamula musqulaha midka maamula laysa kaasi ma ahanin kufa binta khayaain khayaadku dawaarluhu ninka sharqaame ama dawaaro waa xirfad wanaagsan saa darteed ninkii khayaadka nabiga soryada u sameeyey isagii caaisha xataa isku raaceen waad ogtihiin anasna uu yidhi maalinka wixii ka dambeeyey baakan bocorkatiidka ama qaraha waan jeclaa nabi maxamed maalinka loo sameeyey raacayaan arka waana xirfad wanaagsan dee khayaadadu laakiin cinda soomaaliyeyn khayaadadu waa shaqo liidata ka warqabe xirfo fiican maaha nimay naf qabatay baa aada laakiin marka waxay tahay hal xaba la caydhanhaya wey haddii mashiinno waaweyn iyo makiinada la keensado xisaabtu way isbedelaysaa soo sidaa maaha iyo warshado ay yimaadaan way isbedelaysaa walaa khayaatun khayaadna kuf oo ma aha binta taajirin aw bazaazin nin asagu dawaarla oo sharqaanla ana kuf ooma ooma qalmo binta taajirin nin taajira gabadhii taajirku cinda alcarab waa ninka badeecada qaadee balad geeya ilaa balad ninka meel la fadhiya ma ah taajir ma dhahaan ataajir waa ninka badeecada qaadi ee kulba balad geey baled ka soo qaadi ee rogrogahaya tanaqulahay ninka dukaanka fadhiya bazaaz bay yidhaahdaan ama asxaabu xawaaniid iyo waxaasay u yaqaanaan aw bazaaz bazaazku asalkiisu waa ninka dharka gada baa'icu hiyaab baa bazaaska la yidhahdaa waaga dambe waa laiska ballaadhiyo waxaa loo isticmaala dukaan walboo iska fadhiyo oo hataa maacunta lagu gado ayaa loo qaybi maxaa yeelay khayaadku waa ka liitaa weeye ninka taajirka ah iyo ninka dukaanlehe dharka iibiya ama maacunta iibiya waa ka liitaa marka isku kuf ma aha intana waxay ku dhisantahay acraaf annaas hadday caadada isbadasho waan ka tegaynaa walaa humaa taajir iyo bazaazna kuf umay aha binta caaliman wa qaadib nin asagu dukaanlah ama taajirah kuf ooma aha gabadhu wadaa dhalay ama qaadiga muslimiinta dhalay baashu cilmi bay tagtay adduunyadii dhar iyo caal laga teg hadda oo lagu kala baxay wey walaa humaa labadooda waa maxay taajir iyo iyo bazaaz ooma aha kufan libinti caalimin wa qaadin maxaa yeelay culummadu wartal ambiya baan leedahay qaadiguna waaba amiirka culummada marka waxaa weeye waa liitaan weeye adduunyo iyo diin baa isqabatay gabadhu waa ka kaf wanaagsan tahay baan leenahay halkaa iyada alimaam alimaam aljuwayni abulmacaalim kitaabkiisa nihaayat اlmaطlab fi dilaat اlmadhab wuxuu yidhi kafaa'adu dhanka marka la fiiriyo waxay u noqonaysaa saddex qaybood saddex qaybood marka dhanka diinta la eego saddex asal bay noqonaysaa imaa inay gasho ilaa shajarati الrasuul nin walba u nasab sheegta nabiga ku abtarsida ku abtarsado abtarkiisa uu galo uu ka nasab wanaagsan yahay axad walba adduunka ku nool iyo in nasabkaadu uu galo ila alculamaa qabaa'ilkii soomaalida culammadu u ahaa dadku waa ka nasab fiican yihiin wey ina sheekh sheekh weeye ina fiqi fiqi say u socoto meeshay doona aa gasho iyo adoo ina jaahil jaahila aduu geljiri aabbahana ari jiri iyo waalo jiri riixin jiri nuug bad ahaydeenba gebigiinuba maxaad sheegaysaa marka ima an yantasib ilى shajarati الrasuul aw yantasib ilى اlculamaa wاlqudaa gabadha gabadha gabdhaha waxbay dheer tahay adoo remi oo jaahilana gabarh sheekh kuf ooma tihin in ayado iskuf jabisaba mooye ka saddexaad waa maxay waa alintisaab ila الsulaxay wاlcubaad saddexdaas yay kafaa'ada iyo nasab wanaagga diineed galaa inaad culamo u abtirsato inaad ambiya u abtirsato in alkariima bn alkariim nabigu yuusuf ka hadlaayey waa maay waa yuusuf maxaa yeele asagu waa nabi aabbihii waa nabi awogii waa nabi awogiisi kale waa nabi way isdabagasha oo tan salaaxana wa kaana aabuhumaa saalixan ilaahay baa ka hadla layidhi nimankan waxaa loo tixgelin aabbahoodbae wanaagsanaa gabadhu hadday tahay inaad saalix ibnu saalix bin saalix waxaan leenahay bint faasiin binu faajirin binu caasin ma kuf oo ma aha waa iska caddahay waad garateen bay latahay aan ka socdo yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaatin baan leenahay wa kaana abuuhumaa saalixanna waad soo aragteen yu'ti lxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira khayrkuna da kafaarada kowka aan leenahay aan iskaga socono wuxu wal asaxu waxaa weye asaxu anna alyasaara hodannimadku tanaadku laa yuctabaru fi اlkafaa la itibaarin maayo ninku waa nin nasab ah gabadhuna nasab baa dhalay qiimo badan laakiin waa faqiir mid feedho weynuhu hanti ku xaartay gabadha ku yahay nasabka laga iirin kafaada laga fiirin maayo weeye xoola badnaya faqriga waxaan waa iska tagaa berri la garsado shalay kuwii maalqabeenka maanta fuqaro weeye dawarsanhaya ka maanta dawarsan berri baasha waa meel inuu barkada laga yaabaa wal asaxu ana alyasaara hinuhu iyo hodannimadku laa yuctabaru fi اlkafaa'a ama aljamaal wاljamaalu laa yuctabaru fi اlkafaa'ati aslan hadda kan asax buu ku yidhi quruxda waxba laga eedigi maayo adoo soomaali u foolxun aabbahana u foolxuma haddaad tihiin royal family ama culummo ka soo jeedaan maxaad tihiin somaali idinkaa u ku fiican ninkaan foolxun oo iska daaya hawshaasi waa la yaqaanaay may taqaana horta ciddaan ahay wey wاljamaalu laa yuctabaru fi اlkafaa'ati aslan ama alyasaar laa yuctabar isnawi iyo aima ka niqaashsa waxay leeyihin waa in yasaarka la ictibaariyo fi lkafaa'a maxaa subanu wuu ka hadlayo xasabku iyo sharafta adduun lagu faantamo waa maxay waa maalka ayib milkiguna iyo boqortooyaduna waa min asharaf bint اlmelig bn اlmelig lamid ma ah bay yidhaahdeen raaciya bintu raacin shuqulkuma lakuf ma yidhahde marka la ictibaari wadaadda ohanaya mutaahiriina laakiin madhabku sidaasu u badan yahay wuxuu uhi wa ana alasaxa waxaa weeye anna bacda alkhisaali calaamadaha barhkood oo khisaalilkafaa wey hadda laa yuqaabow laga horgeyn maayo bibacdin anna barh baan dhimanahay anna barh la iskaansi la dhihi maayo ayib layska horkeeni maayo maxaa yeelay haweenay saliima a ah min saliima min alcuyuub danii'a bimaciibin nasiibin oma kuf oo ma ah wey haweenaydu waa saliima min alcuyuub idan mid nasiib ah nasiib ah oo ceeb leh oo kuf ooma aha wey dhihi maayo maadaama adugu aad saliimo tahay oodan ceeb kaaga lahayn lakiin aad nasab xun tahay anugu ceebaysan laakiin nasab fiican kuf baan isu nahay suuragal maaha wey mid walba sidii baa loo ictibaarin oo uu kufkaada u jebinaya falaa tuzawaju saliimatu min alcuyuubi danii'atan bimaciibi nasiib ayadu ceeb ma laha laakiin waa daniia mid xagga xirfada loo guurin mahayo weeye mid maciib ah oo nasab wanaagsan xora faasiqa maala haweenay xor ah laakiin faasiqa ah qof ma u tahay addoon xaabidoo taqiya qof oo ma ah wey saasaad ku wadi lisu fiirin maayo weeye anna in baa iga dhiman laba aduguna laba kufbaas ma mid walba siduu kuu dhaawacaya wey isu keeni maysaan ilaa aad waafaqdaan jamiica khisaal kafa iska waafaqdaan isuma dhigantaan wey macnahaasa laga hadlaya walaysa lahu oo ma ahanin weligii taswiiju ibnihi الsagiiri amatan mar haddaan laisu bardhariyaynin laysa lahu taswiiju ibnihi الsagiir ilmihiis wiilkiisi yara ooma guurin karo amatan addoon ooma guurin karo limaada maxaa ilmahan yarka horta zina looga baqi maayo waxaan loo sharinhaya in addoon la guursado inaad ka baqdo zino xaggana aad weydo waxaad xor ku guursato marka uma guurin kartid midda kale haddee wiilku waa maxay waa xor iyaduna waa addoon wakada maciibatan cala almadhab mid ceebaysanna wiilka uma guurin kartid wiilkaadii yaraa mid ceebaysanoo xor ana uma guurin karti iyaduna maxaa yeelay liannaka lam tatasaraf bilmaslaxa wiilku waa badqaba waa fiican yahay haweenay ceebaysa maxaad kala doonaysa wayajuusu waxaa bannaan in loo guuriyo man laa tukaafihu midaan u qalmin u dhigmin bibaaqi اlkhisaali fi اlasaxi wiilkii yaraa waa loo guurin karaa haweenay aana u dhigmin asaga khisaalka kale ee kafaa'ada aan oga dhigmin waa loo guurin karaa laakiin ceeb kale aan lahayn oo maxaa leedin shaafic waxay leeyihiin ninku inuu gogol ka dhigto ama hoy ka dhigto ama u galmoodo haweeney ka yar liidata ceeb looma arko laakiin waxaa laisku ceebayaa gabadhu mid ka nasab ka xun ama ka liita inay xaas u noqoto wax yahay midgaanku qabaa lagu hayn wa yahay faqiirku qaba ee reemiyiga hoos joogtae waxaan doqonkaee feedhaha weyne waba garanayn laakiin wadaadku asagoo lagu caayan aybsaakaasa ka wareega shaaficiy lanna arajula la yatacayaru bay dhaheen biiftiraashi man laa tukaafiuhu daniana ma aha ceebna ma laha laakiin asaga ooma dhiganto dadku miyay isuma dhigmaan wayajuusu waxaa bannaan in loo guuriyo wiilkii yaraa man laa tukaafi midaan u dhigmin asaga bibaaqi اlkhisaali kafaa'aadka inteeda kale addoonnimona ma aha ceebna ma jirto laakiin inta kale ogama dhiganto i waa loo guurin karaabay dhaheen ayb waa hadduu yar yahay wey maxaa yeele hadhow markuu qaan gaarana khiyaar buu yeelan wey xataa hadduu aabbahay aad inuu meel xun ku dhigay hadhow waxaa kuu furan khiyaarulfasl cinda albuluq wallahu aclam intaaan ku joogna ilata